bismi <clears throat> illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay un ku dhex jirnay kitaabkii riyaad saalixiin min kalaami sayidi almursaliin lilimaami annawowiyi raximahu allahu tacaala muqadamada meesha ah <clears throat> fa inahaa daaru nafaadin laa maxalu ikhlaadin wa markabu cubuurin weyaan adduunyada laa manzilu xubuurin farxad gurigeed ma aha adduunyada xubuur yani farxa farxad weeyaan nacam waaritaan ma aha nacam meeshaas marka saasay sax ku tahay nacam waxaan ku dhex jirnay baabu likhlaasi wa ixdaari nniya ikhlaaska iyo niyada lasoo xaadiriyo qofka marka uu camaasha sameynayo niyada marka maxalkeeda iyo booskeedana waa qalbiga halkaasaa marka niyadu ay ka timaadaa lagana guntaa talafud iyo ku dhawaaqid iyadu markaa niyadii maahan taas nacam aniyatu maxaluha alqalbu ku dhawaaqidana marka waxaa weeyaan wax ictibaaro ay leedahay oo badan ma laha maxaa yeelay waxay leeyihiin culimada fuqahada ah qofku haddii uu niyada afka kaga dhawaaqo qalbigana uu shay kale ku qabto maalan salaad farada inuu tukanayo qalbiga ku qabtay afkiina wuxuu kaga dhawaaqi sunno inuu tukanayo salaadiis waa u jirtaa saasuu ku xirina marba hadday salaadii farad ay tahay marka haddayba sidaa tahay oo tan qalbiga mar walba ay muhim tahay oo la xisaabayo dadkii marka inay qalbiga niyadii marka lagala yimaado taasaa marka ay tahay wacan ummi lmu'miniina ummi cabdillaahi caaishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam yaqzuu jeyshun ilkacbata faida kanuu bibayda'a min alard yuqsafu biawalihim waakhirihim qaalat qultu yaa rasuula allah kayfa yuksafu biawwalihim wa aakhirihim wa fiihim aswaaquhum waman laysa minhum qaala yuksafu biawwalihim wa aakhirihim huma yubcathuuna calaa niyaatihim muttafaqun calayhi hada lafdu lbukhaariy wa can ummi lmu'miniina waxaa laga wariyey umulmu'miniin mu'miniinta hooyadood ummi cabdillaahi ahayd caaishata radia allaahu canha qaalat waxa ay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama rasuulku waxau yidhi yaqzuu jeyshun jeysh ayaa duulayo alkacbata naxwa alkacbati kacbada xaggeeda ayuu u duulayaa oo kacbadii inay dudumiyaan bay rabaan fa idaa kaanuu markay ahaadaan bibaydaaa meel baydaa markay ahaadaanoo min alardi dhulka ka mida yacnii dhul bannaan oo dhulka ka mida markay ahaadaan ban yuksafu biawalihim kooda horaa lala jaraa dhulka wa aakhirihim iyo midkooda dambe qaalat waxa ay tiri qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow kayfa sideebaa yuqsafu biawwalihim kooda hore iyo wa aakhirihim iyo midkooda dambe loola goynayaa dhulka walxaal fiihim ay dhexdooda uu yahay aswaaquhum suuqyadoodii suuqyadoodii baa meeshii ku taallo oo marka iyo waman ou la jiro macooda uu yahay waman uu yahay leysa minhum aan iyaga ka mid ahayn nacam dadaan iyaga ka mid ahayn iyo suuqyadoodii iyo haddii eh, ayaa meeshii iyadoo ay suuqyadoodii ku dhex yaallaan dad aan iyaga ka mid ahayn dadkaa duulaya aan ahaynna ay joogaan sideebaa kan horey kooda dambe dhulka loola jaraya marmeeshaa dadka joogo qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh waali wasalam yukhsafu biawalihim kooda horaa lala goynayaa iyo waakhirihim midkooda dambe uma markaa dabadeed yubcathuuna waxaa lala soo saarayaa calaa niyaatihim niyadooda ayaa lala soo bixinayaa markaa muttafaqun calayhi hada lafdu lbukhaariy xadiidkan marka niyada muhimadeedu ka hadlayaa nacam iyo sida ay niyadda aad iyo aad ay muhim ugu tahay xataa haddii uu yacni cuquubo ay dhacdo rabbaani ah dadka ay ku dhacdo markaas meesha marka ciqaabkaasun ou ciqaab caama uu noqdo dadkana ay qeyb ka mida dembiga ay la yimaadeen ilaahay subxaanahu watacaala xikmaddiisaa ku jirta awalan cuquubadaas caamka ah aakhiro marka la tago laakiin ilaahay subxaanahu watacaala inta dembiga samaysay ayuu u qabanayaa kuwa kalena niyadoodii ayuu ku soo bixinayaa Eh, weliba laasiyama kumaba sii jirto dadkaas hadday yihiin dad ducafa ducafaa oon munkarkii reebi karinba marka iyaga nacam oo munkarka halaagan uu ka dhashay dad aan zuulin karin oon celin karin haddii ay yihiin maba kusii jiraan iyaga nacam marka niyadiibaa marka baa wax u tartay marka niyada inay aad iyo aad muhim u tahay waa nacam ciidankan marka eh, kacbada in lagu soo duulayana xadiidku wau tilmaamayaa nacam axaadiidtan waxay sidoo kale tilmaantay kacbada in lagu soo duuli doono oo nin xabashi ah oo maja dhudhuuban inuu marka halkaas kubab dhudhuuban inuu marka dusuwayqatayn inuu kacbada dhagax dhagax u fujin doono sida nebigu yiri sala allahu aleyh ali wasalama kaanii anduru ilayhi waxaad mooddaa inaan fiirinayo yiri nacam oo uu dhagax dhagax yaqlacu xajaran xajaran dhagax dhagax kacbadii markaa uu u fujinayo nacam marka xabashidu khayr badan ma leh dadkan nacam dadkaas markii horena ayagaa kusoo duulay kacbada oo abraha qisadiisii waa la ogyahay oo suuratu alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi alfiil marka dambena nin xabashi abuu ah nebiga ku tilmaamay saasoo kale inuu meeshaa marka kusoo duulayo nacam marka baaskoodu aad buu u badan yahay nacam waxaa xadiidka sidoo kale laga yaaba bacdinaas marka waxay usoo xadiidka daliil khalad ay ugu soo deliishadaan intay iyagu cuquubo sameeyaan min cindihim ay cuquubo ka sameey sameeyaan ayay waxay leeyihiin dhibaata ma laha dadkan marka eh, waxaa lagu soo saarayaa niyaadkooda yubcathuuna calaa niyaatihim marka eh, mid allaala midkii waa dilaynaa nacam dadkao dhan marka waxaa weeyaan waa wada qarxinaynaayo waa dilaynaa kii marka ilaahay kii toosnaa inay niyadiisa kusoo baxaa kan kalena ad waxaa weeyaan marka eh, seeftaa leefaysa ama mididiibaa leefayso sidaas bay dhahayaan laakiin culimmada xaalxaafid ibnu xajar ibn xajar alcasqalaani juska afaraad fatxulbaariga wuxuu soo guuriyaa muhallab inuu ahaa in umalaynaya wuxuu kasoo guuriyaa ama ibnulmunayir ragga shuraaxda mid ka mida inuu yidhi marka cuquubada samaawiga loogama qiyaas qaadanayo cuquubo qofka uu isagu la imaanayo alhajmatu asamaawiyatu laa yuqaasu calayha bi bicuquubo eh, uu qofkii ku kacayo ou samaynayo ma looga qiyaas qaato sidaasuu yidhi laakiin masaladu markay sidaa laftirkeeda tahay iyada laftirkeeda haddana sidaas ilaaq kuma sii ahan nacam oo ilaaqa sidaa kuma sii ahan oo sheekhulislaam ibnu teymiya majmuuculfataawaha wuxuu ku sheegay hadday gaalo dad muslimiina ay la diriraan oo ay markaas gaaladii dadkii muslimiinta ay ka dhigtaan gaashaan gaaladaasna aan si kaloo loo bixi karaa aanay jirin maslaxaduna ay ku jirto in gaaladaas la bixiyo cindaidin markaas waxay leeyihiin culammada marka xataa qawaacidulfiqyaha waa lagu sheegaa waxaa la korayaa marka adna almafsadatayn labada mafsada midda yar oo yacni waa wixii markaa meeshaa lagu ridi karaa lagu ridayaa dadka muslimiinta ee markaa ku dhinto shahaada iyaga laftirkooda insha allahu tacaala loo rajeynayaa gaaladiina marka sidaas ayaa meeshii looga zuulinaa ibnulmunaasif alqurdubina kitaabkiisa alinjaad fii axkaami aljihaad ee labada mujalada wou ku sheegaa macnahaas isaga nacam marka mas'alatu tatarusaa layraa mas'ale caan a ah waa nacam mas'aladaas mas'alatu tatarus marka muslimiinta oo jihaad ku jiro oo gaala la dagaalamayaan gaaladii hadday dad muslimiina soo dhex galaan si kalena aan loo bixin karin in la bixiyaana ay qasab muslimiinti ku noqoto markaasoo kale marka in xadiidkan la isticmaalo yubcathuuna calaa niyaatihim loo isticmaalo culimada marka waa u isticmaalaan taas nacam laakiin waxyaabaha caalamka ka soconaya qaarkood oo kale yacnii ay dadadka qaarkood yacni yubcathuun calaa niyaatihim u deliishanayaan iyadu ma toosna nacam ayb ma toosna qofkii marka gaal la diriraayo isaga oo ay yacni markaa jihaad saxiixa kula diriraayo ee ay gaashaan ka dhigtaan dad muslimiina gaaladaas markaas yacni in lagu wada rido wixii markaa ku dhintana wax loo haysta marka dadkaas marka jihaadiya muslimiinta ma laha nacam sheikhulislaam iyo ibnulmunaasif alqurdubi iyo aimada yani waxaa weya bacdi bacduhum itifaaqay soo rarayaanba midaas dambe na ayb wacan caaishata radia allaahu canha qaalat qaala anabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu waxau yidhi laa hijrata hijra ma ahaanin oo ma jirta bacda alfatxi maka furashadeeda fatxi maka furashadeeda ka gadaale walaakin jihaadun walaakin lagu noqoyo jihaadun baa jira jihaad waniyatun iyo niyo wa idastunfirtum haddii bixid la idinka dalbadana oo jihaad la idinku qoro bixid imaamka oo idinka dalbana fanfiruu baxa muttafaqun calayhi wa macnaahu xadiidka macnihiisana laa hijrata min makkata hijro maka laga hijroodaahay ma jirto oo madiina loo hijroodaa li'annahaa maxaa yeelay saarad waxay ahaatay daara islaamin daar islaam bay noqotay ayb xadiidkan isaga marka niyada meesha uu kasoo gelaya waxay tahay walaakin jihaadun wa niyatun jihaad baa maka looga baxaa niyana waa looga baxaa masalan qofkii maka ayuu ka tegey meel baa dacwo oo u aaday nacam niyadiisa waa niyo dacwo uga baxay way bannaan tahay nacam ayb wuxuu uga baxay ulajeedo kale jihaado niyo jihaado uga baxay niyo dalabulcilmiga uga baxay lahu dalika waxaasoo dhan waa leeyahay nacam ayb hijra ma aha nin bacda alfatxi maka furashadeeda kadib laba macnaa lagu macneeyaa mid imaamkaa ku macneeyeyba oo waxa uu yidhi laa hijrata min makata liannaha saarat daara islaamin macnaha kale waxaa weeyaan yacnii hijro markii maka la furtay kadib fatxu maka kadib hijra ma jirto fadli badan hijro yacnii sida tii hore u fadli badan oo kale ma jirto maxaa yeele midii hore xilli loo baahnaayo oo muslim islaamku yacni uu u baahnaa taageero badan oo u baahnaa oo dadku gaaladuna ay xoog badnaayeen bay ahayd shayguna yacni muqtadihiisa ama xaajadiisu markay badan tahay wuu ka fadli badan yahay markaanay xaajadiisu si badan aysan aad u badnayn nacam labadaas macno marka xadiidka waa lagu macneeya laa hijrata ay afdal hijro yacni ka fadli badan tii hore tii hore sida tii horeo kale u fadli badan ma jirta yacni markii maka la furtay kadib laa hijrata hijra ma aha nin bacda alfatxi maka furashadeeda kadib walaakin jihaadun baa looga baxayaa mako waniyatun iyo niyaa jirto jihaad iyo niyaa jirto oo jihaad baa looga baxayaa niyo ayaa looga baxayaa wa idastunfirtum haddii la idinka bixi dalbo ay idastanfarakum limaamu weeyaan imaamku hadduu idinka dalbo baxa uu idin yidhaahdo ile maxaa yeele markaasoo kale fanfiruu baxa markaas marka imaamku ou dadku eh, uu ka dalbaayo inay baxaan oo ay ayay dadka uu ku qoraayo ghaswada ama jihaadka uu ku qoraayo fardu cayn ku noqona qofkii lagu qoray markaas oo imaamka uu bixiyey nacam ayb macnaha marka waida stunfirtum ida stanfarakum alimaamu weeyaan nacam marka laa shaka jihaadkana waxa uu ka yahay siyaasaadka waaweyn ee islaamka uu ka yahay siyaasaadkaasna laabudda wuxuu u baahan yahay cid maamusho ayuu u baahan yahay marka hadduu imaam joogana de inuu imaamkii maamulo waa qasab nacam imaamkiina looga dambeeyo haddaanu imaam jirinna dadka ahluxalli walcaqdiga marka inay sameeyaan imaam imaamkaa ay sameeyaanna markaa lagu raaca markaas ay ku raacaan yacni jihaadkii iyo iyo mahaamtiisii iyo muhimaadkiisii nacam sidoo kale marka eh, jihaadka dafciga isaga hadday ummadii marka imaamkii haddii la dilay maalan ku kalena aan la dooranin ee dadkii marka lagu soo duulayo dhulkoodiina la qabsaday waxay leeyihiin inay dagaalamaan oo ayagu markaa intay dagaalamaan ama qof markaas ha qabto xukunkii oo si iyadoon ama la dooranin ama si kale un jihaadkii ha u maamule inay un cadowgaas iska bixiyaana laga rabaa kadib markaas ahluxalli walcaqdigi waxay u doonayaan ha u dooraan marka hadda caqliguna waa keenaa arrintaa sharcigu waa tusay jihaadku inuu madax u baahan yahay caqliguna waa tusaa sababtoo ah tadbiiruu u baahan yahay tadbiir iyo maamul iyo hal qowl buu u baahan yahay nacam maxaa yeele hadduu khilaaf imaado khilaaf wax uga daran male jihaad nacam wa adiicu llaha warasuulahu walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu buu ilaah yidhi subxaanah wa tacaala ayb walaa waida stunfirtum haddii la idinka bixid dalbo oo imaamka uu bixid idinka dalbo fanfiruu socda oo baxa muttafaqun calayhi wa macnaahu laa hijrata min makata hijro maka laga hijroodaahay ma jirto liannahaa maxaa yeele saarad daara islaamin waxay noqotay islaam daartiisay noqotay oo degmo islaamay noqotay mako marka culamada qaarkood ibnu xajar wuxuu leeyahy xadiidkan waxay ka fahmeen inaan mako gacan gaale aysan mar damba geli doonin saasay culammadu marka imaam alxaafid ibnu xajar uu yiri nacam marka xadiidka bishaaro ah laa hijrata bacda alfatxi mar dambe yacnii maka laga hijroon maayo waay sidii maka loo furtay mar dambe laga hijroon maayo hijrada waxa sababaayana dabcan waxaa weeyaan dee hijrada waxaa keeno in la qabsado dhulkii oo gaala ay qabsato oo taxta sadwati alcaduwi ay noqoto taana marka inaynan dhacaynin buu xadiidka ishaaray nacam marka iyagana daaraha islaamka dad badan oo iyagu markaa sidaasoo kale daarihii islaamka ah sida xarameynkii oo kale iyo daaraha kale islaamka dad badan oo ku tilmaama iyagu marka inay daarulxarbi yihiin ama daarulkufri ay yihiin ayuu xadiidku radinayaa nacam وعn abi cabdاللahi jaaبir bn cabdالlahi الأnصاriي radي الlه عnهma qaal kuna mعa النabiyi slى الlه عlyh وآlih وsلم fي غaزاة faqاal إna bاlmadيnaةi larijاalا ma sirtm masيirا وla qaطctm waadiya إla kanuu macكm xabshm الmarض وfي riwaayaة إla sharakuukm fi الأjr rawaahu msلm وrawaahu الbخاariyu عn أنس radي الlه عnه qaal rajacna min غزوةi تbuka mعa النabiyi slى الlه عlyh وآlih وsلم faqاal ina aqwaaman khalfanaa bilmadiina maa salaknaa shicban walaa waadiyan ilaa wahum macanaa xabasahum alcudur wa can abi cabdillaahi waxaa laga wariyey jaabir bni cabdillaahi jaabir bni cabdillaahi jaabir bni cabdillaahi bni camr bni xaraam weeyaan alansaariy radia allaahu canhumaa isagay aabiis allah raalli ka noqday qaala waxa uu yidhi kunnaa maca annabiyi nebiga ayaan la jirnay sala allahu caleyh waali wasalama fii khazaatin duulaan duulaan ayaan nebiga la soconnay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi inna bilmadiinati madiine dhexdeeda waxaa ahaadee la rijaalan rag madiine waxaa ku sugan rag maasirtum ma soconnin masiiran meel loo socdo ama masiiran ay sayran socod ma aydnan soconnin walaa qatactum ma jarin waadiyan tog ma aydnan jarin dooxo ilaa haddii aad socoteen ama aad jarteen kaanuu waxay ahaadeen macakum idinka la jirkiinay ahaadeen xabasahum ulmaradu jiro ayaa celisay oo xabistay wa fii riwaayatin wa fii riwaayatin ilaa sharakuukum way idinla wadaagsadeen fi lajri ajriga ajarka waa idinla wadaagsadeen rawaahu muslim wa rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaarina waa wariyey can anasin radia allaahu canhu qaal anas bnu malik alansaari alkhasraji abu xamza radia allahu canhu khaadim nabiy sala allahu aleyh khaadim nabiy sal ly salam qaala waxa uu yidhi nebigu qaadim u ahaa ilaa toban sano u khidmaynayay qaala waxa uu yidhi rajacnaa min khaswati tabuuka dagaalkii tabuuk ayaan ka soo laabannay maca nabiyi sala allahu aleyh waali wasalama dagaalkaas tabuugna waa ghaswadii ugu dambeysay oo rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam uu ka qayb galo ayay ahayd marka dhankaas iyo tabuuk ayayna u duulayeen xaggeeda suuratu towbana aad iyo aad loogu faahfaahiyey dagaalkaas fa qaala nebigu wuxuu yidhi markaan soo laabannay ina aqwaaman dad khalfanaa gadaasheenna bilmadiinati ina aqwaaman qolo bilmadiinati filmadiinati yacnii madiino ku sugan khalfanaa gadaasheenna ayb maa salaknaa ma aanan qaadin shicban yacnii eh, maa salaknaa ma aanan qaadin shicban meel yacnii gol ah walaa waadiyan waadina ma aanan tog ama dooxa ma aanan qaadin ilaa walxaal iyagu waxay ahaayeen macanaa la jirkiinay ahaadeen way idinla jireen xabasahum alcuduru cudur ayaa xabisay oo cudurdaar ayaa celiyey marka xadiidkan isaguna marka niyada muhiimadeedu ka hadlayaayo oo qofka niyadiisa in lagu siinaayo ajri nacam laakiin waa qofka ay daacad ka ahayd inuu camalkaas qabto ee uu la imaado sameeyo qofkay daacadda ka ahayd weeyaan ee qofkaasi marka haddii uu camalkii niyaddii uga jiray isla markaana ay rabeen camalkii hadduu niyadii uga jiray isla markiina afcaashii iyo wixii dadaala ay la imaadeen oy la dadaali kareen ay la imaadeen ee camalkii marka ay la imaan waayeen ajarkiisii bay leeyihiin oo dhammaystiran oo kaamil ah nacam dadkan marka dagaalkan tabuug ayay rabeen inay aadaan dadkan marka qaarkood daxoolayba u waayeen gaadiid iyo waxay markaa dagaalka ku tagaan ayay u waayeen oo ilaahayna subxaanahu watacaala fii suurati towba uga hadlay walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow wa acyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun nacam waa dad rabo oo aad rabitaan uga muuqdo ee makansan waayey ama jire uga baaqday ama gaadiid eh, la-aan uga baaqday dad noocaas oo kale ahaayeen marka ajrigoodii bay leeyihiin sidii iyagoo marka dagaalkii eh, tegey oo kale ayay la mid yihiin marka niyadii ayaa heerkaas gaarsiisay xadiid marka waxaa gadaal uu ku keen kitaabka eh, yani meelo dambe uu ku keeni doonaa dadku waa afar buu yiri rasuulka sala allahu aleyh waali wasalama nin isagoo cilmi iyo maal ilaahay iskugu daray oo markaa cilmigiisiina ku camal falo maalkiisiina sadaqa iyo ku bixinaayo iyo nin ilaahay subxaanahu watacaala maal ounan siinina cilmi la siiyey ee isagu markaa dhahaya low kaana lii maalun haddaan maal haysan lahaa hebel waxa uu samaynayo kalan samayn lahaa humaa fi lajri sawaa buu yidhi nabiga sal ly slam ajriga waa iskaga mid labadaa nin kalena maal baa ilaahay siiyey cilmi ma siinin maalkiibuu baadil ku dhex dabaalanayaa marka oo meel xun uu ku bixinayaa kaasi dembi buu leeyahay mid kan afaraadna waxa weeyaan nin isagu markaa dhahayo low kaana lii maalun maal haddaan lahaa la hebel wuxuu ku samaynayo kalan samayn lahaa oo meelo xunxun oo dad yacni muslimiin in layskugu diro ama yacni meelo yacni guryo xunxun ama yacni meelo markaa iyagu waxa ah eh, ama meelo eh, qaab daran shaneemooyin iyo wax lamid a ayaan ku samayn lahaa buu leeyahay kaas marka humaa fi lwisri sawaa buu yidhi nabiga sal ly slam kan eh, saddexaad iyo midkan afaraad dembiga waa iskaga mid marka niyadu qofka meel aad iyo aad u daran bay meel daranna waa gaarsiin kartaa meel wanaagsanna niyadii marka qofka waa usoo kicin kartaa ina bilmadiinati la rijaalan baa madiina ku sugan rag maasirtum masiiran maasirtum ma aydnan soconin masiiran meel loo socdo ama ay sayran socod ma aydnan soconin walaa qadactum ma jarin waadiyan tog ilaa kaanuu maca dooxo ma aydnan jarin ilaa kaanuu macakum way idinla jireen xabasahum almaradu jiro ayaa xabistay wa fii riwaayatin ilaa sharakuukum way idinla wadaageen fii laajri ajarka rawaahu muslim wa rawaahu albukhaariyu can anasin radia allaahu canhu laakiin ninkii munaafiqnimo iskaga baaqday ama camalkiiba aan ku dadaalaynin aan rabin raqba iyo jacayl aanay u haynin kaasoo kale de maxaa loo qoraa qalbigiisiiba waxba kuma jiraanan ayb warawaahu lbukhaariyu can anasin radia allahu canhu qaal rajacnaa min gaswati tabuuka ayaan ka soo laabannay maca annabiyi sala allahu aleyh waali wasalama faqaala waxa uu yidhi ina aqwaaman qolo khalfanaa ina aqwaaman qolo bilmadiinati ay filmadiinati madiine dhexdeeda ahaaday khalfanaa oo gadaasheenna ah ayb ama khallafnaana waa la dabdiyaa nacam aan gadaal uga soo tagnin ay taraknaawen markaa ah. ina aqwaaman qolo bilmadiinati madiina dhexdeeda ahaadeen khalfanaa oo gadaasheenna ah, ah ina aqwaaman qolo bilmadiinati khalfanaa madiina yacni gadaasheenna ah maa salaknaa ma anan qaadin shicban dariiq yar oo shicbiga waxaa la yidhaha meesha ama gosha ama yacni meesha ama waxaa kaloo la yidhaha shicbiga dariiqa buurta dhex maro nacam karin karinna waa lagu tilmaama nacam buurta yacni labada buurood wadada wadiiqada yarta ama wadada yaree buuraha dhex marto taana marka waa leeyahy maa salaknaa shicban karin ma aanan qaadin ama yacni meel marka dariiq buuro dhex mara walaa waadiyan dooxo ma aanan qaadin ilaa walxaal hum iyagu macanaa bay ahaayeen xabasahum alcuduru cudur ayaa xabisay cudurdaar bay lahaayeenoo celiye wa can abi yaziida macni bni yaziida bni alakhnas radia allaahu canhum wa huwa wa abuuhu wa jadduhu saxaabiyuun qaala kaana abii yaziidu akhraja danaaniira yatasadaqu biha fawadacahaa cinda rajulin fi lmasjid faji'tu faakhadtuha faataytuhu bihaa faqaala wallaahi maa iyaaka aradt fakhaasamtuhu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama faqaal laka maa naweyta yaa yaziid walaka maa akhadta yaa macn rawaahu lbukhaariy wa can abi yaziid waxaa laga wariyey macn ibni yaziid ibni lakhnas radia allaahu canhum wa huwa isaga oo macni ah wa abuuhu aabbihiis oo yaziid ah wa jadduhu iyo awowgiis akhnas saxaabiyuuna saxaabiyiin weeyaan oo nebigiibay soo gaareen oo islaamnimay ku soo gaareen iyagoo nebiga rumeeyey saasayna ku dhinteen marka waa saxaabiy waa saddexdooda waa saddex saxaaba weeyaan marka oo isku xigto qaala waxa uu yidhi kaana abii aabbahay wuxuu ahaa yaziidu yaziid kaana abii aabbahay wuxuu ahaa yaziidu yaziid ah akhraja inuu soo bixiyey danaaniira danaaniir diinaaryaalo ayuu soo bixiyey diinaarku waa nooc waa dahab waa lacag ahaanna waa loo isticmaali jiray asalkiisuna waa dahab kaana abii aabbahay wuxuu ahaa yaziidu yaziid ah akhraja inuu soo bixiyey danaaniira danaaniir yatasadaqu xaal uu sadaqaysanayo bihaa danaaniirtaas isagoo uu rabo inisagoo sadaqaysanayo fawadaahaa fa wadacahaa <coughs> wuxuu dhigay cinda rajulin nin agtiisa oo fi lmasjidi masjidka ku dhex jiro nin masjidkii ku dhex jiray buu agtiisa dhigay fa ji'tu waan imid fa akhadtuhaa waan qaatay anigii marka oo fa ji'tuhu waan imid fa akhadtuhaa waan qaatay oo ninkii baan ka qaatay faataytuhu bihaa waan ula imid fa qaala waxau yidhi wallaahi baan ku dhaartee maa iyaaka aradtu maa aradtu ma aanan doonin iyaaka adiga kuma aanan rabin inaan adiga ku siiyood qaadato ma aanan rabin fa khaasamtuhu ilaa rasuulillahi rasuulkan aan ula dooday xaggiisa sala allahu aleyh waali wasalama yani aniga rasuulkii masaladii baan ka aniga isaga aniga aabbahay masaladii baan isku jiidjiidno rasuulkii baan iskula tagnay macnaa marka rasuulkii baa la weydiinayaa xukunka masalada marka fa qaala nabigu waxau yidhi laka waxaad leedahay adiga maa naweyta waxaad niyeysatay yaa yaziidu yaziidow walaka adigana waxaad leedahay maa akhadta waxaad qaadatay yaa macnu macniyo rawaahu lbukhaariyo <clears throat> xadiidka marka waxaa laga qaadanaa waxaa weeyaan eh, laka maa naweytaba horta u keensaday <clears throat> oo yaziid xoolahaani ama danaaniirtaani sadaqa inuu sadaqaysta ayuu niyadiisu ay ahayd mar haddaad niyadaadii sadaqa ay ahayd qofkay doontaba gacantiisa ku dhacdae ajirka waa kuu xasila adiga oo niyadaadii baa lagu qabtay halkaa weyn marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofka sadaqada inuu cid kale u wakiilan karo ayb maxaa yeeley yaziid yaziid nin masjidka fadhiyey ayuu u wakiishay sadaqadii inuu ka bixiyo ayb macnu ninkiina marka sadaqadii uu dhiibaya marka macni bni yaziid buu wax ka siiye nacam <clears throat> wiilkii yani yaziid ninka u dhiibay sadaqada wiilkiisiibuu wax ka siiye marka hadda wiilkii eh, marka odaygii markau arkay wiilkii oo sadaqadii wax ka wato <clears throat> ma aanu u rabin isaga marka wiilkii inuu siiya dad kale ay u rabay markaasay rasuulka iskula dood tageen asxaabta marka hadday mas'ale dhex martana inay nebiga iskula tegi jireen sala allahu aleyh waali wasalam <clears throat> sadaqadaani marka waxaa dhici karta inay ahayd sadaqa tadawuc ah wa ilaa sadaqada ah sadaqada zakada ah ee waajibka ah haddee wiilkiisa ugama aysan baxdeen marka sadaqadii waxaa laga yaabaa tan inay ahayd sadaqa marka iska tadawuc ah marka haddii wiilkii oo wax ka helay oo marka ninkii wakiilka ahaa oo wax ka siiyey dhib male buu yidhi adiga niyadaadii baad leedahay sadaqa inaad la baxday adigana waxaad qaadatay waa kuwa xalaal saasuu nebiga ku kala saaray sala allahu aleyh waalihi wasalam warawahu lbukhaariy wa can abi isxaaqa sacdi bni abi waqaas malik bni uhayb malik bni uhayb ibni cabdimanaaf ibni zuhra ibni kilaab ibni murah ibni kacb ibni lu'ay alqurashiy aلzuhriy radia allaahu canhu axad alcasharati ahaa tobankii almashhuudi lahum looga marqaati kaca biljannati janno yacni toban waa ka badan yihiin dadka jannada looga marqaati kacay iyaga oo nool tobankan waxa gaar loogu xusa mar walba waxaa weyaan hal xadiid baa tobankooda lagu wada sheegay nacam cashara almubasharin baana la yidhaha tobankii lagu bishaareeyey jannada iyagoo nool afarta khulafaa urashidiin abubakar cumar cuthmaan iyo cali iyo sacd bnu abi waqaas hadda aan hayno iyo zubayr bnu cawaam iyo saciid bnu zayd iyo abu cubeyd caamir bnu ljaraax iyo cabdiraxmaan bnu cawf ayay ahaayeen nacam ayb ayb raggaasay marka ayay ahaayeen nacam ayb marka wuxuu yidhi eh, sacadna marka wuxuu ahaa min bani zuhra ayuu ahaa oo nebiga abti kale ugu aadanaa nacam oo qolada marka abtiyaalkiis ah ayuu ahaa sacad eh, radia allahu tacaala canhu nacam ayb marka ninka kale marka tobanka dalxan ka tagnay nacam dalxata bn cubaydillaahi buu ahaa nacam tobankaa weyn marka nacam ayb radia allaahu canhum qaal wuxuu yidhi jaaanii eh, eh, qaala wuxuu yidhi sacad jaaanii rasuulullahi rasuulka yimid sala allahu aleyh waalihi wasalam yacuudunii isagoo isoo booqanaya caama xajati alwadaac sanadkii xajatulwadaaca min wajacin min ajli wajacin xanuun dartiis ishtadda bii igu darnaaday xanuun aad igu darnaaday dartii buu igu soo booqday marka in halkaa marka waxaa laga qaadanayaa marka imaamku inuu racyadiisa wixii jiran iyo kale uu xaaladoodana ka warqabo islamarkaana uu booqdo nacam ciyaadat lmariid oo dadka jiran in la booqdo ayb faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo inii anigu qad balaqa bii wuxuu igu gaaray min alwajaci xanuunka xaggiisa maa taraa waxa aad arkaysaa isoo gaaray nacam inahu qad balaqa bii waxaa isoo gaaray aniga min alwajaci xanuunkii wuxuu i gaarsiiyey maa taraa waxan aad arkayso wa ana aniguna duu maalin maal ku saaxiiba ayaan ahay walaa yarithunii mana idhaxlaayo ilaa ibnatun gabar unbaa idhaxlayso lii aniga ii sugnaatay gabar aan dhalay hal gabar un keliya ayaa idhaxlaysa buuyiri afa atasadaqu miyaan sadaqaystaa bihuluthey maalii maalkayga saddex meeloodoo laba meel maalkayga miyaan la baxayoon sadaqaystaa qaala laa buu yidhi nebiga maya qultu waxaan idhi fashatru ayb fashadru e, maalka nuskiis bal ka waran ay nisfu yani fashadru yaa rasuul allah fashadru e, e, maalkii barkiis miyaan la baxa rasuulka ilaahay faqaala wuxuu yidhi laa maya qultu waxaan idhi fathuluthu meeshaas muxuu ku dhigaa godaa faqaala laa buu yidhi qultu fahuluthu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo thuluthna qaala waxa uu yidhi athuluthu thuluth wathuluthu thuluthkuna kathiirun yacnii wou badan yahay nacam ayb wathuluthu thulutkiina waa badan yahay oo mase kabiirun waa weyn yahay ayb innaka adiga antadara inaad ka tagto warahataka kuwii ku dhaxli lahaa agniyaa'a iyagoo hodan ah yaa khayrun kaaga khayr badan min an tadarahum inaad iskaga tagto aad ka tagtood ka dhimato caalatan iyagoo faqiira ah yatakafafuuna naasa dadka baryayo dadka ay wax weydiisanayaan wa innaka adiga lan tunfiqa ma bixisid nafaqatan nafaqo sadaqo tabtaqii aad doonaysid bihaa iyada aad ku doonaysid wajhallaahi alla wejigiisa aad ku doonaysid ilaa ujirta calayhaa waa lagaa ajarsiiyaa xataa maa waxa tajcalu aad yeelaysid fii fimra'atika haweentaada afkeeda wax aada gelinayso ee yacnii aad masruuf aad u siinaysa waajibka kugu aad biilka aad haweentaada siinayso xataa kolay ku tahay nacam qaala waxa uu yidhi faqultu waxaan yidhi yaa rasuula allah marka maxalu shaahidkiisa meeshaas meeshan weyaan oo uu leeyahay wa wainaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagii biha wajha allah nafaqa adiga lama baxdid nafaqadaas oo tabtaqii biha wajha allah ilaahay wejigiisa aada la doonaysid nacam ilaa ujirta waa laga ajarsiinayaa nacam ayb ilaa ujirta waa laga ajarsiinayaa nacam oo marka tabtaqii bihaa wajha allaahi sadaqadii marka in ilaahay wejigiisa lagu doonaa oo niyadii marka marka qofka wax la baxaayo la darti inay ka noqoto istutus aanay ka noqonin waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa marka uu leeyahay athuluthu wathuluthu kathiir qofka marka uu dardaarmaayo oo jiro yacni halis ah inuu u dhinto yani halis yani waxaan ujeeda jiro yacni halis ah mowd ku dhoweynayso qofku haddii ay hayso maalkiisana uu rabo inuu dardaaran uu la yimaado dardaarmo ou rabo uma bannaana inuu dardaarmo wax ka badan thuluth inuu dardaarmo maxaa yeele nebiga sala allahu caleyh waali wasalam thuluth ayuu kusoo koobay maalka saddex dalooloo dalool saddex meeloodoo meel thuluthka weliba nebigu waa badan yahay yuri athuluthu wthuluthu kathiir athuluthu wthuluthu kathiirun marka wthuluthu kathiirun marka uu ku leeyahay thuludku waa badan yahay marka uu kuleeyahay yani waxaa fiican in thuludkii laga leexdo laftirkiisaba walidaalika abubakar iyo ibnu cabaas iyo ibnu cabaas oo kale waxa uu yidhi waxaan jeclaan lahaa buu yidhi dadka inay thuludka ka indhalaabaan oy ka tagaan oo ay markaasi rubuc iyo khumus iyo noocaas ay dardaarmaan nacam laakiin thuludkii marka waa ugu badnaan thuludkaas unbaa la dardaarmi karaa nacam ayb khumuska marka ayuu sheegay nacam ayb marka wuxuu yidhi wa inaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagii biha wajalla ilaa ujirta calayha waa laga ajarsiinaya xataa maa waxaad tajcalu aad yeelaysid fiihi fi imra'atika haweentaada afkeeda na waxa aad gelinaysid aad yani ku biilaysa iyada <coughs> qaala waxau yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahi ukhallafu ma la idib dhigayaa bacda asxaabii asxaabteyda gadaashood asxaabteyda kadib miyaa la ii dibdhigayaa hadalkan marka wuxuu ku socdaa maka ayuu ku jiraday sacdi radia allaahu canhu marka wuxuu leeyahay dadkii intay iska baxaan oy madiine iska aadaan miyaa aniga halkaan maadaama aan jiranahay halkaan miyaa laigu reebayaa marka asxaabtuna dabcan muhaajiriintii sacad wuxuu ka mid aha dadkii kasoo hijirooday mako dadkaas maka ka hijroodana xukunkoodu waxa uu ahaa mar hadday madiine imaadaan inaanay maka ku laaban karin mar hadday ilaahay darti usoo hijirooday inay madiine yimaadeen mako saddex maalmood ka badan inaysa joogi karin walidaalika rasuulka sal ll ly slam waxa uu yidhi qofka muhaajiriga ah wuxuu u ruqseeyey saddex maalmood ugu badnaan inuu joogo wixii ka dambeeya saddex maalmood inuu maka ku nagaada looma ogolayn halkaasna culammada qaarkood waxay ka qaateen saddex maalmood wixii ka badan inay negi ay tahay oo safar aanay ahayn saasay ka qaateen markaasay qofkii magaalo saddex maalmood ka bad afar maalmood qofkii magaalo joogo waxay yidhaahdeen marka waa axkaamu safar waa ka baxay qofkaas nacam salaadii marka waa taam yeelayaa bay dheheen nacam imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo aimadaas xadiidka nacam ayb ukhallafu ma la idib dhigayaa bacda asxaabii asxaabteyda gadaashooda qaala waxau yidhi innaka adiga lan tukhallafa lagu dibdhigi maayo fa tacmala aad samaysa markaa camalan camal camalkaas oo tabtaqii bihi aad ku jerinaysid wejhallaahi alla wejigiisa aa ku raadinaysid ila sdadta waxaad kororsanaysaa bihi camalkaa sababtiisa aa ku kororsanaysaa darajatan darajo iyo wa rifcatan sarayn ayaad ku kororsanaysaa nacam yacnii wuxuu leeyahy haddii adig adoo jiran xataa lagu dib dhigo camal inta lagu dib dhigo camal nama timaadid alla wejigiisa aa ku raadinaysid ilaa waxaad ku iyaad waxaa ku kororsanaysaa darajo iyo sarayn nacam walacallaka marka taa marka waxay ahayd yacni midda uu kaga cabaaday marka maka miyaa la igu dibdhigayaaba weeyaan marka midda uu taa kaga cabaaday halkan marka wuxuu leeyahy nabiga sala allahu aleyh ali wasalam walacallaka waxaad mudan tahay an tukhallafa in dib lagu dhigo ood muddo adduunyadii ku noolaato midan dambe marka waxaa weyn walacallaka waxaad mudan tahay an tukhallafa in yacni lagu dib dhigo ood jiradan ka kacdaa laga yaabayo ood muddo adduunkii kusii noolaato xataa yantafica ilaahay kugu intifaacaan bika adiga aqwaamun qole ay kugu intifaacaan ay kugu dheefsadaan wayadura wayudara lagugu dhiba bika adiga aakharuuna kuwo kalena lagugu dhiba sababtaada marka yacnii nabiga sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu le inaad sii joogtana waa laga yaabaa oo ilaahay subxaana wa tacaala ku daayo oo dib oo lagu dib dhigo dabadeed marka ay dad kugu intifaacsadaan oo cilmigii kaa qaataan oo magaalooyinka aada furanayso oo islaamkii aad faafinayso oo sidaa marka in lagugu intifaacsado lagugu dheefsado dad kalena ay kugu dhibaatoodaan nacam dadka ku dhibaatoonayana waa dadka gaalada iyo dadka yacni mukhaalifiinta ah ayaa kugu dhibaatoonaya nacam ayb wahaakada asxaabu rasuulillahi ilaahay wuxuu u sameeyeyba inay yani ah, suuratu lfatxi alla subxaana wa tacaala waa ku sheegay marku ka hadlay yani wamathaluhum fi linjiili ka mathali zarcin akhraja shatahu faahzarahu faاstaklada faاstawaa calaa suuqihi yucjibu zuraaca liyagiida bihim اlkufaar in gaalada marka asxaabta waxaa loo sameeyeyba in gaalada marka lagu ciilo oo ay yani ay ku dhibaatoodaan lagu ciilo iyagaba nacam marka walidaalika waxay dhahaan qofka saxaabada necban oo ku dhibaatoonayo iyo sheegsheegeeda aan maqli karin iyo ammaantooda aan dhegeysan karin oo yani qof waxaa weeyaan bacd alculamaa waa kufrisiiyeen culamada nacam waa gaalaysiiyeen nacam sababta waxaa weeyaan gaal unbaa saxaabada ku diiqu sadri iyo ka dareema nacam ilaa qof muslima saxaabada laabtiisu waasacay u tahay nacam asxaabu rasuulillahi ridwan allahu caleyhim ayb waana sidaa nebiga ou yacnii u tawaqucay ee nebiga sala allahu aleyh waali wasalam sida uu rajeeyey ama uu maleeyeyna way u dhacday oo sacad muddo dheer buu noolaa ilaa iyo yacni markii kuufana madax buu ka noqday qisadiisana wuu keeni doonaa xadiidkeeda wuu imaan doonaa insha allahu tacaala nin mujaabu dacwana waa ahaayo dacwad ducadiisa aad loo aqbalo kuufa ayuu madax ka ahaan jiray xilligii dambe marka dagaaladii sifiin iyo ay dhacayeenna isagu waa ictisaalay waa ka fogaaday dagaaladaas ilmo kaleo ba gabar buu markaas lahaa jiradan ay ku dhacday laakiin markii dambe caruur badan buu dhalay nacam sacd radi allahu tacaala canhu nacam marka maalihii raggii marka furtay ciraaqeynka labada ciraaq raggii furtayna waa ku jiray sacd bn abi waqaas radia allahu canhu marka dadna waa ku dhibaatoodeenoo majuusti waa lagu dhibay oo sabab baa looga dhigay nacam dadkii muslimiinta ahaana wanaag ba u keenay nacam sababtiisa ilaahay ku siiye allaahuma yaa allaahu allow amdi tebi oo socodsii liasxaabii asxaabteyda hijratahum ilaahu asxaabteyda hijradooda u tebi oo u dhammaystir u socodsii walaa tarudahum ha celinin calaa acqaabihim cirbahooda ha u celinin ciribtoodii hore ilaahu ha u celinin oo hijradoodii u taamyeelo u socodsiiyo u tebi laakin ilbaa'isu midka laakiin eh, baaska u saaxiibka ah sacdu bnu khawla sacdu bnu khawla weeyaan nacam yarthii lahu rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalama rasuulku yarthii lahu waa u calaacalayaa rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka wa u calaacalayaa ninkaas muxuu uga calaacalayaa marka an maata inuu ku dhinta bimakata mako mutafaqun caleyhi marka ninkan nin hijradii sameeyey oo soo hijrooday dabadeed marka mako yimid oo isaga markaa eh, yani muddo ku nagaaday mako halkaa ku dhintay nacam kaasoo marka nebiga u xanuunsanaya xooga marka waxaa ka muuqata maadaama nebiga uu calaacalaayo inuusan yani munaafiqnimo iyo gaalnimo uunan ku dhimanin nacam ayb xadiidka marka maxalushaahidkiisa wa inaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagii biha wajha allaahi weeyaan wacan abi hurayrata cabdiraxmaan bni sakhrin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wali wasalam ina allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum rawaahu muslim an abi hurayrata cabdiraxmaan bni skhr radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waalihi wasalama ina allaha alle laa yanduru ma eegaayo ilaa ajsaamikum jirkiinna ilaahay ma fiirinayo walaa ilaa suwarikum muuqaalkiinnana ilaahay ma fiirinayo walaakin yanduru wuxuu eegayaa ilaa quluubikum quluubtiinna uu eegayaa de niyadiina maxalkeeda waa qalbiga marka qalbigaagiibuu alla eegayaa subxaana wa tacaala xadiidka marka rawaahu muslim sheekhu marka xadiidka wuxuu ka tegay wa acmaalikum nacam walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum saas ayuu muslim ugu yaalaa ayb marka eh, walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum marka quluubta dee waa cinwaan iyada waxay cinwaan u tahay marka quluubta iyada waa asal nacam walidaalika iimaanka asalkiisa acmaasha quluubta iimaanka asalay u tahay nacam oo xubigii iyo tasdiiqii iyo idcaanka iyo waa asalay u tahay sida maxamed ibnu nasr marwasi tacdiim qadri salah uu ku tilmaamayo e, jawaarixda acmaashi jawaarixdana waa furuuc oo yacni qalbigaas hadba inta yacni tasdiiqiisu la egyahay maxabadiisu ay la eg tahay idcaankiisu inta uu la egyahay acmaashuna ay la ekaanaysaa oy la eg tahay nacam ayb nebiguna waa tilmaamay macnahaasoo kale waxau yidhi alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu qalbiga marka waxaa weeyaan waa cad haddii qalbigu hadduu hagaago jirka intiisa kale waa hagaagaya marka dadku inay yidhaahdaan qalbigaygaa fiican aniga qof daacadii aan lagu karin oo waxaad arkaysaa qalbigeygii baa fiican uu kuleeyahay haddii qalbigiisu fiican yahay daacadiibau la imaan lahaa jawaarixdiisu waa fiicnaan lahayd ayb marka asalku marka asalka ay wax ka hagaagaan qalbiga weeyaan hadday qofku qalbigu u fiican yahay jawaarixdiisuna waa u hagaagaysayo waa u fiicnaanayaan haddii qalbigu uu xumaadana jawaarixdiina way xumaanayaan iyaguna nacam ayb marka niyadii iyo iyadii marka qalbigii in layska hagaajiye marka nacam alacmaalu lbaaina ayb niyadaa kamid a nacam ayb rawaahu muslim marka xadiidku muslim marka ziyaadada marka waa acmaalikum way ku jirtaa waana ziyaada aad iyo aad muhim u ah nacam maxaa yeele dad badan baa waxay ka fahmayaan xadiidka fahm qaldan oo ay leeyihiin marka hadaad eh, sharciga wax kamida lagu amro inay leeyihiin marka annaga ma qalbigeenna wanaagsan wax walbana kullu shayna waa qalbi wax kastana waa qalbigii marka keliya inay yidhaahdaan nacam ayb marka waxyaabahaas oo kale eh, xadiidku marka waa diidaya nacam ayb wa acmaalikum marka acmaashiina waa la iska eegaya waa layska iska feerinaa iyadana tan laba midda kale iyadana waxaa xadiidka sidoo kale laga qaadanayaa inaan dadka ajsaamtooda iyo jirkooda iyo muuqaalkooda inuusan ku kadinin oo yacnii muuqaalka qofka ama naxiif ha ahaado ama ha buurnaado ama yacnii qof yacnii caataa ha ahaado ama qof gaaban ha noqdo muuqaalkaas wax macnaa weyn ma laha ee shayga yacni muhimkaa waa quluubta iyo acmaasha qofka uu la imaanayo dadka marka iyagu nadarka iyo aragtida gaaban ama iimaanka aan hoos uus ugu daadegin ama cilmiga aan lahayn ayaa ayaga waxay wax ku qiimeeyaan dadka jirkooda haddii jir uu wax tarayana de munaafiqiinti baa waxaa lagu tilmaamay waxaa weeyaan inay yacni mandarkooda iyo yacni jirkooda iyo mandar yani haddii qofka eh, mandar eh, aragti lagu kadsoomayo inay tahay nacam waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlihim rasuulkan caleyhi salaatu wasalaam waa kii yidhi eh, asxaabtiiba wuxuu ku yidhi maa taquuluuna fii haadaa nin baa soo maray faras qurux badan saaran oo haybad ay ka muuqato waxaan leenahay bay yidhaahdeen xariyun xariyun in khadaba an yunkax hadduu naag doono in lagu nikaaxayo haddii oo in qaala an yusmac hadduu hadal yidhaahda in la maqlayo hadduu shafaacana in laga erge shafaaca laga shafaaca aqbalayo laga ergeynayo markaasa haddana waxaa soo maray mid kale oo ay garaacayaan haween ayani mid ay garaacayaan oo ay mid kaleo yani waxaan ujeedaa min fuqa min ducafaa'i almuslimiin ah nin dadka muslimiinta ee taagta daran faqriga ka muuqdo ma ninkan maxaad ka leedihiin markaas waxay yidhaahdeen intii cagsigeeda hadduu hadal dheh maaga lamala dhegeysan maayo haddii uu ergeeye laga erge aqbali maayo haddii eh, markaa eh, eh, hadduu haween doonana la siin maayo markaasuu nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi haada khayrun min dalika bimili lardi nacam kan kaas waa wuxuu ka khayr badan yahay dhulka muggiisa marka mandarka iyo aragtida waxba laguma qiimeeyo sooma kasin nacam marka aragtidaas daahirkay iyagu marka ay ay fiiriyeen nacam qaaruunna sidoo kale fakharaja calaa qowmihi fii ziinatihi qaala aladiina yuriiduuna alxayaata adunyaa yaa leyta lana midla maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim waqaala aladiina uutuu lcilma waliimaana waqaala aladiina uutuu lcilma weylakum thawaabu llahi khayru liman aamana wacamila saalixan walaa yulaqaaha ila saabiruun marka asxaabta nebigu waxbau ku baraayay iyaga daahirka unbay xukumayeen asxaabta dad iimaan iyo dad cilmi waa yihiin nacam laakiin dadka badanaa adduunyada uu wax ku qiimeeyo dadkaan marka gaalada iyo dadka aan diinka fahamsanaynay u badan yihiin taasna marka in wax lagu qiimeeyo ma aha oo dadka marka acmaashooda in lagu kala qiimeeyo taasuuna ilaahay ku kala qiimeeyaa weliga iyo yacnii iyo shaydaankana wax lagu kala saara taas waa nacam qofka yacnii walaayada alla leh ee ilaahay yaqaana ee weligii ilaahay ah waxaa lagu gartaa daacadiisa aa lagu gartaa acmaashiisa iyo niyadiisa wanaagsan iyo khayrka uo u degdegaya ayaa lagu gartaa qofka daalixa ah ee xunna waxaa lagu gartaa sida uu yacni diinka ku yahay ayaa lagu gartaa walidaalika qof marka aan jamaaca salaad jamaaca aan lagu arkaynin ee aan haweenkii yacni gacanta u taagayo ee isagu markaas anwaacu ulfujuur oo dhan la imaanayo haddana waa weli in la yidhaahdaa khalad weeyaan nacam ayb maxaa eh, weligu iimaan iyo taqwa calaamad looga dhigay nacam marka dad badan meeshaana waa ku kadsoon yihiin wacan abi muusa wacan abi muusa cabdillaahi bni qaysin alashcariy radia allahu canhu qaal su-ila rasuulu llahi sala allahu aleyh waalihi wasalama can irajuli yuqaatilu shajaacatan wayuqaatilu xamiyatan wayuqaatilu riya'a ayu dalika fi sabiili illah faqاla rasuulu الlahi slى الlه عlيه وآlih وsلم man qاtla litkuna kalimaة الlahi hiy الculيا fahuwa fي sabiili الlah mutafq عlيh وعn abi muسى waxaa laga wariyey cabdالlahi bni qaysin الأshcariyi ahaa radia allaahu canhu qaal su'ila rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam ashcariyiinta marka waa dad marka reer yeman yemaniyiin asalkooda uu yahay nacam nebiguna uu ammaanay alashcariyuuna minii wa ana minhum uu yidhi maxaa yeele marka zaadka uu ka dhammaado intay nin walbaa xoolaha oo hayo isku daraan ayay wadaagi jireen taa marka nebiga waa ku ammaanay sala allahu aleyh waalihi wasalam ayb marka wuxuu yidhi eh, su-ila rasuulullahi rasuulka waxaa la su sala allahu aleyh waali wasalama can irajuli qofka yuqaatilu dagaalamaayo shajaacatan geesinimo darteed geesi ha lagu yidhaahdo u dagaalamayaa wa yuqaatilu dagaalamaayo xamiyatan dhiillo u dagaalamaayo wa yuqaatilu u dagaalamaya xamiyatan yacni casabiyad iyo qabyaalad iyo dhiillo iyo waxyaabahaas u dagaalamaya wa yuqaatilu u dagaalamaya riyaa'an istutus ayu daalika keeba ayu daalika kaagaas kee ayu daalika kaagaas kee aho fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ah kee jidka alle ku taagan faqaala rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka waxauu yidhi man qaatala qofkii dagaalamo litakuuna si ay u ahaato kelimatullaahi alle kelmadiisa hiya alculyaa midda sarrayso fa huwa kaasi fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ayuu ku taagan yahay oo dhexdiisa u ahaaday muttafaqun caleyhi marka man qaatala litakuuna kalimatullahi hiya alculya waa qof niyadiisa ay hagaagsan tahay waxa u dagaalamayana ay saas tahay man qaatala litakuuna kelimatullaahi hiya alculyaa marka man qaatala eh, dadku waxay u diriraan ayuu xadiidku tilmaamay bani aadamku waxay u diriraan dhowr xaaladood qaar waxay u diriraan eh, geesinimo ha lagu yidhaahdo qaar waxay u diriraan istutus dhammaanna kuwaas markay maalinta aakhire yimaadaan oo ilaahay subxaanah watacaala ku yidhaahdaan ilaahu darta aan usoo dadaaln aan usoo jihaadnay wuxuu dhahayaa kadabtum been baad sheegteen baa laleeyahay nacam waa dadka naarta lagu hurinayayna ugu horeeyaan kuwa iyaga ah nacam marka eh, hal waxa uu laga soo qaatay dadka ilaahay dartiis u dagaalama keliya inay yihiin kuwa fii sabiilillahi ku taagan muslimku marka taasuu u dagaalamaa litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa waa arrin marka dadkoo dhan ay u siman yihiin marka arrin dadkoo dhan ay u siman yihiin macnaha waxaa weeyaan dadka hadda qofka muslimka ah inuu isaga isku soo jeediyo dadka iyo inuu kooxdiisa usoo jeediyo dadka ama yacni in marka qabiilkiisa dadka u soo jeediyo u dagaalami maayo wuxuu u dagaalama adiga allihii ku abuuray anna i abuuray allahaas keligiis aan caabudno u dagaalamayo nacam garka weyn maa jirta marka qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum gardarra marka ma aha yacni waxa asalkaba jihaadka loo jideeyey gardarra ma aha nacam waa wax dadkii oo dhan ay jin ku wada yihiinoo adna allah ku abuuray adna allah i abuuray war ilaahay aan u hoggaansanno nacam haddii aad diidan tahay in alle loo hogaansamo dadkana aa u diidan tahay inay alle u hoggaansamaan tan lagugula dirirayo marka taas weeyaan nacam ayb marka wax ka gar gar ka fiican marka ma laha nacam baynamaa dadka dadku marka qofku inuu shajaaca geesinimo iyo qabyaalad iyo waxaas dhan u diriro wax macnaha ay u samaynaysa male waa miita jaahiliya ayay ku noqonaysaa nacam man qaatala qofkii dagaalamo litakuuna kalimatullaahi si ay u ahaata ilaahay kelmadiisa waa laa ilaha ila allahu kelmadda alleh macbuud xaq lagu caabudaa ma jira allah maahane taa qofkii u dagaalamo hiya alculyaa iyada ayaa sarreyso si ay u sarreyso u dagaalamo fa huwa fii sabiililah ilaahay jidkiisa weeyaan kaas uu ku taagan yahay nacam muttafaqun calayhi wacan abi bakrata nufeyc bni alxaaris athaqafiy radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh waali wasalama qaal ida altaqa almuslimaani bisayfayhimaa labada muslim hadday iskaga hor tagaan bisayfayhimaa labadooda seef hadday iskaga hortagaanay ku kulmaan oo iyagoo seefihii isku sito falqaatilu midka wax dilay iyo walmaqtuulu kan la dilayba fi naari naarta dhexdeedii ay ahaadeen qultu yaa rasuul allah waxaan ihi rasuulka ilaahayow haada alqaatilu midkan kan wax dilay haadaa kan alqaatilu kan wax dilay weeyaan waa garanay famaa baalulmaqtuuli kan la dilay xaalkiisu waa maxay waa sidee qaala waxa uu yidhi innahu isagu kaana wuxuu ahaa xariisan mid u dadaalaya calaa qatli saaxibihi saaxibkiisa dilidiisa ayuu u dadaalaya nacam kii saaxiibkiis inuu dilo ayuu ku dadaalaya muttafaqun caleyhi bukhaariyo muslim baa xadiidka soo saareen xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa niyada niyada inay xoog badan tahay nacam maxaa yeeley ninkan waxa uu u mutaysta naarta waxaa weeyaan waa niyada laakiin waxyaabaha niyada ku tacalluqa dhowr kale ah nacam waxyaabaha niyada ku niyada shayga haddaad niyadii gelisay yacnii niyadu waa iraado xoog badan waay nacam haddaad shaygii niyada gelisay hamiga iyo niyadu waa kala duwan yihiin nacam khaadirada iyo hamiga iyo niyada iyo iraadada waa kala duwan yihiin nacam niyada eh, yani halkan marka waxaa loo jeeda baabkan marka musanif wuxuu soo geliyey hadda niyadii bimacnaa waxaa weya aliraadatu aljaazima buu ujeedaa nacam oo qofkii yacni hadday ka go-an tahay iraado ka go-an doonid iyo rabitaan ka go-an yacnii rabitaan iyo doonis ka go-an hadday jirto inuu qofkan muslimkaee walaalkiis inuu dilo kow uga siiyo haddii ay ka go-an tahay arrintaas iyada ah qofku marka waxaa weeyaan waxaa ku dhacaayo waa loo waa loo waa loo qabanaa markaas oo kale waa loo qabanaa qofka nacam naartiiba uuna ku gelayaa markaa nacam ayb marka waa iraadadii jaazimada wax xadiidkan uu ka hadlaya amaa laakiin khaadirada qofka kusoo dhacday maalan waxaa kusoo dhacday warniyo ninkaas amaa dishaaba niyadda kasoo gashay khaadiradiisay kusoo dhacday waa iska celiya laakiin war ilaahay ka cabso is war sow ilaahay inaad ka cabsata maahan aayadihii iyo xadiidtiiba u soo xasuustay ee aakhiro qofkaasi markaasu ilaahay dartii uga tegay ajar baaba loo dhigayaa kaa isagaa nacam kaasaana marka lagu macnaynaya xadiidkii ahaa qofkii xumaan ku hamiyo falam yacmalhaa aan xumaantii la imaanin yacni ilaahay dartiina uga tago ilaahay xasano u qoraa kan kaas marka isma laha isku dhex darin marka nacam kani waxaa weeyaan qofkii waa dadaalay iraado jaazima go-aan uu ku gaaray wixiina ficilkiina waa sameeyey laakiin waa gaari waaye saas weyaan marka nin marka dembigii sameeyey buu la mid noqonayaa marka haddaad intaad khamri doono istiraahdo ood meeshii aadid oo aad yacni lacagtii aad qaadato meeshii khamrada lagu cabaayo aad tagto iyadoo xiran aad u tagta maalan aad iska soo laabato dembi baa laguu qorayaa ajar laguu qori maayo nacam maxaa yeele waa iraada jaazima taasoo kale layiraha laakiin hadday niyadii kaaga soo dhacday a iska baabi'isay ilaahay dartii iskaga baabi'isay ee ajartaas baa lagu helaa xadiidku waxaa kaloo tilmaamayaa dadka e, yani e, dadka muslimiinta dhiigooda shanigiisa inuu aad iyo aad u weyn yahay nacam oo waxyaabaha naarta lagu galaba ay kamid tahay nacam ida iltaqa almuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar xadiidkan marka abuubakr nufeec bn xaarits baa werinayo saxaa marka eh, eh, selafkii marka xadiidkan marka la macnaynaya qaarkood cumuumkiisay u qaateen owsaaci eh, waxaan ujeeda abubakra oo kale xadiidka saxaabiga werinayo kale iyo waxay u qaateen xadiidkan cumuumkiisa oo si kasta oo laba muslima ku diriirto waxay yidhaahdeen waa waa waa waa ma banaana waa baabkaanay ku dariiriyeen abubakr ibnu rufeyc bin alxaarith iyo ragga lamida nacam maxamed ibnu maslama iyo raggaas nacam a'imada jumhuurtoodana iyo saxaabada yani salafka jumhuur salafna sida imaamu dabari uu kasoo naqlinayo ibnu xajarna uu sheegay nawowina uu sharaxa muslim imaam nawowina sharaxa saxiixu muslimka uu ku tilmaamay qurdubina uu ku sheegay tadkirada kitaabkiisa tadkirada uu ku tilmaamay waxay yidhaahdeen xadiidkan marka waxaa weeyaan dadka muslimiinta hadday isku dirirayaan yacni waxyaaba marka cumuumkiisa ma aanay u qaadanin xadiidkan oo waxay yidhaahdeen cumuumka xadiidkan waxaa laga soo khasisayaa haddii dagaalku laba yacni mid gar daran oo baatil ku taagan iyo mid xaq ku taagan hadday diriraan xaqa ku taagan baa loo hiilinayaa bay dheheen nacam mid xaq ku taagan iyo mid yani muxiq iyo mubdil haddii la kala yaqaano muxiqaad la safanaysaa adiga nacam ayb haddii la dhihi lahay buu yidhi dagaal kastoo muslimiinta dhex marana waa fidno waxaa ka dhalanaysa yidhi imaamu dabari raximah allahu tacaala in la yiraahdo waxaa imaanayso inaan xadna la oogin dadka kuwa yacnii qudaacu duruqana inaan layska qabanin walacama fasaadu fi lardi dhulkana fasaada camimi lahay nacam arrintaa iyada sharcan wa caqlanna sidaas imaamu dabari u sheegaya waay nacam maxaa yeeley caqlan hadda annaga dalka aan joogno o kale aan joognay oo kale yani haddaan dalkeenna oo kale yani haddaan fiirino caqligu marka wuxuu keenayaa haddii haddii tuugada ama dadka yacni wax isbaarada dhigto haddii la yidhaahdo yacni meel allaale meeshaad soo gashaan ood xoolo ka qaadanaysaan ood ka dhacaysaan in la iska kiin difaacaa waajib ma aha haddii la yidhaahdo yacni in la iska kiin difaacaa ma bannaana haddii la yidhaahdo hadda shirkadihii iyo meel walbo lacagtaa la imaan lahaayeen haweenkiina waa kufso lahaayeen Ah, waxana waa cuni lahaayeen marka eh, xoolihiina meeshaasay dadka uga dhici lahaayeen fasaadkoodana saasay u wadi lahaayeen nacam marka jumhuuru salaf imaamu dabari saasuu kasoo guuriyey eh, nebigana caleyhi salaatu wasalaam aayadaha qur-aanka markaad fiirisana macnahaas waa xoojinayaan inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaaf waa dad muslimiina dadka sidaa loo dilaya nacam hadday marka intay is aruursadaan iyagii dadkii ay sidaa u dhibayaan marka waa baabkeedu marka waa saas nacam tan kale marka xadiidka waxyaabahaasay kasoo khasiseen qolooyinkaas ayaka nacam ayb macnahaasna marka waxay yidhaahdeen xadiidkan marka haddii macaani noocaasoo sharcigu banneeyey wixii muslimka in lagu dilo iyo dadkii uu sharcigu u banneeyey haddii lahaayo baabkan ma soo gelaysa idaa tawaajaha ida iltaqa almuslimaani bisayfihima ma soo gelaysay dheheen saasaana marka culammadu u badan yihiin ama marka marka maxaa soo haraaya marka xadiidkan marka maxaa kusoo haraaya waxaa kusoo haraayo wax allaala wixii qof muslima in lagu dilo aysan ku bannaanayn ama labada qof labadan qof ee la sheegayo laba qofoo ama mulki ku dagaalamayso ama ku dagaalamaysa yacni maxay ahayd eh, ama ku dagaalamaysa qabyaaladoo kale oo dagaalada qabaligaoo kale oo dadka muslimiinta ka dhexdhacoo kale amase yacnii dagaal aan la aqoonin ujeeddo uu leeyahay oo taxta raaya cimiya oo aan meel xaqiisa iyo baadilkiisa wax uu yahay aan la kala garanayn kuwii halkaasaa soo gelaayo alxuja fi bayaani almaxajana amhilo badanuu ka bixiye nacam baababkaas kale nacam abuu nucaym al asbahaani asagana kitaabkiisa kitaab alimaama la yiraahdo wuu uga hadlay meeshaanoo marka waxa uu yidri sidaas dabariyoo kaleo isagana uga hadlay ida iltaqa almuslimaani bisayfayhimaa hadday kuwada kulmaan falqaatilu walmaqtuulu fi nnaari qaatilka iyo maqtuulkuwa naaray ku jiraan haddii markaa dad qof muslim isaga oo lagu yaqaano islaam ahaa hadday gaaduu yiraa isagiiba uu qirto gaalada inuu wakiil u yahay ee dagaalkii gaalada in isaga loosoo xil saarayba gaalada ay kusoo qaadi lahayd muslimiinta in isaga loo xil saaray haddii uu sidaas sheegto qofkaani dagaalkiisu marka waxaa la dhahaya ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima ma ahan ka baxya waa ka baxay nacam maxaa yeele waxa loo diriraayo ujeeddo waxaa weeyaan marka ninkan waa wakiil waay nacam wakiilna ciddii soo wakiilata xukunkiisa unbuu yeelanayafalqaatilu iyo walmaqtuluba fi nnaari naartay ahaadeen dhexdeeda qaaluu qultu waxaan ihi yaa rasuula allah haadaakani alqaatilu weeyaan haadaakan alqaatilu waay famaa baalulmaqtuuli kan la dilay xaalkiisu muxuu yahay qaala inahu isagu kaana wuxuu ahaa xariisan mid u dadaalaya calaa qatli saaxibihi saaxiibkiisa dilkiisa mid ku dadaalayo ahaa muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen wabilahi towfiiq wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wsaxbihi wslem